رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله والمفعول معه مفعولك مفعول معه ولا يرهده ويان waxaanu kusoo guda jirnay mafaaciisha shanta ah markaa waa mafcuul macagu waa kii u dambeeyey weeyaan mafcuul macagu ka u dambeeyey wey mafcuul bihiga waynu soo qaadanay mafcuul mulaqina waan soo qaadanay mafcuulu liajlihina waan soo qaadanay mafcuulu fiihina waan soo qaadanay kani waa mafcuulu macahu waa kii u dambeeyey mafaaciisha mafaaciiluhum khamsun fasadir bimulaqin wathani bihi fiihi lahu machu qad kamul buu ahaabaan filaya wlmafcuulu macahu mafcuulu macahugii weeyi wa huwa mafcuulu macahugu ismun waa ismi ficilna maaha xarafna maaha ismigaasoo fadlatun weliba fadlaa waa ismi fadlaa ismigaasoo bacda waawin ismigaasoo bacda waawin wow dabadii a wowdaasoo uriidda loola jeedo bihaa wowda atansiisu ku caddi cala almaciyati maciinnimo ay ku cadday wowdaasoo masbuuqatin lagala horu maray bificlin ficil baa laga horraysiiyey ow maa ama shay lagala hormaray maaga oo fiihi ay kaainu fiihi maaga dhexdiisa u ku sugnaaday xuruufuhu ay xuruufulficli ficilka xuruuftiisii iyo wa macnaahu ficilka macnihii wadalika tusaale kaain wuxuu aday kasirtu waan socday waniila wamaca niili webiga niil maciisa ayaan socday wa ana anigu saairun mid soconaya ayaan ahay waniila wamaca niili webiga niil maciisa ayaan soconaya wuxuu leeyahy mafcuulmaw waa ismi ismi markaynu nidho waxaa ku baxaya dee ficilkii mansuubka oo kale ayaa ku baxaya isagaa soo wada ixtiraazaadka weliba waa fadlo waa fadlo oo hadduu cumdo noqdo ayaa kaaga baxaya de waxa wowga ka dambeeya weliba ismigaa mafcuul macowga noqonaya waa in wow dabadi dhaco wow baa ka horeynaysa de weliba wowdaasi waa inay ku caddahay macyannimo macnaa macayna tahay inay ku caddahay wey weliba wowda waa in lagala hormaro ficil ficil in lagala hormaro hadii aan ficil lagala hormarina waa in lagala hormaro ficil xuruuftii iyo macnihii waxay ku jirto xuruuftii ficilkuna way ku jirtaa macnihii ficilkana wuu wataa intaa haddaynu ka helno waxaynu waa mafcuulu macahu baynu odhanana tusaale gusiiye sheekhi wuxuu ku yidhi sirtu waniila ya imika anniila waa mafcuulu macahu waa fadla oo dee jumlada labadeeda rugna waa dhamaystiran yihin sooma waa talabaad fadladii bacda waawin buu dhaco dee waniila wow baa ka horeeya waa ta labaade wowdani waxay ku caddahay nicyanimo oo de lama odhan kara sirtu waan socday wan niilu togina wuu socday maqligalba anna waan socday isna wii garab ceraray haye waa ta saddexaade de ficil baa ka horeeya oo sirtu ah ee dhamaystirayinka ka kale haddaynu u nimaadno tusaalaha labaad wanil waa sidaynu soo sheegnay keliya wuxuu dheeryahay waxa ka horeeya ismi faacil ismiga faacilna ficilka sirtoo xuruufti ku jirtay wi ku jirta macnihii ficilku ulahaana wuu leeyahay idan maxaa la odhanayaa waa mafcuul macahu baa la odhanaya war kuma caddo wlmafcuulu macahu mafcuul macahugii weeyi wa huwa mafcuulu macahu ismu waa ismi ismigaasoo fadlatun fadla ah ismigaasoo bada waawin wow dabadi ahaaday wowda oo uriidda loola jeeda biha wowda atansiisu ku caddi cala almaciyati maciyanimo ay ku caddahay wowda oo masbuuqatin lagala horumaray bificlin ficil laga horraysiiyey ficil baa lagala hormaray ow maa ama shay baa lagala hormaray maaga oo fiihi maaga dhexdiisa uu ku sugan yahay xuruufu ay xuruufulficli ficilka xuruuftii ay ku sugan tahay wa macnaahu iyo ficilka macnihii uu ku sugan yahay wadalika tusaale kasirtu waan socday waniila wamaca niili wabiya nin maciise ayaan socday wa ana ani saa'irun mid soconaya ayaan ahay wniil webiga niil mciise ayaan soconaya ka soco kharaja waxa ku baxay buu yihi sheekhu bidikri ismi ismiga la sheegistiisa waxa ku baxay alficlu waa baxay ficilka almansuubu la nasbiyey bacd alwaagi wowda dabadii la nasbiyey fii qawlika qowlkaaga xaalada uu ku sugan yahay laa taakuli samaka kaluunkaa cunin watashraba labana wamacaan tashraba labana lala qabaynid caana cabtid adigoo caanana cabaya war waxa kaluunka la dhaha cunin xanuun baad ka qaadiye fainahu ficilku waa tashrabe calaa macna jamci jamcin macnaheed buu qabaa in laisku keeno labadii aklu iyo shurbulabankii ey laa tafcal ha samayn haadaa aklu samagan ha samayn maca ficlika samayntaada lala shurbulabanka samaynayso jamcintaasu ficilku qaba oo wuxuu kule adigoo samaga samaynaya shurbigii labankana ha samaynin waayo siday atibadu tilmaamo xanuun baad ka qaadaysaa buu ku leeyay markaa ficilka caynkaas badal waaw maciila armud maraa ku nahjina u ka horeeya soo ma maxaa la samaynaya kaasi waa maxay de ficil weeye ismi maaha de ismi baa baxay de sheekh walaa yusamaa laguma magacaabo mafcuulan maahu mafcuulu maahu laguma magacaabo likownihi waa ficilka ahaantiisa laysa aanu ahayn isman ismi aanu ahayn dee ficilka ismi maaha shardiguna muxuu ahaa wahuwa ismun buu ahaa in mafcuul macahu ismi yahay dee ficilkuna ismi maaha kaasi halkaasu ku baxay waljumlatu baa baxday jumlada alxaaliyatu xaaliyada loo nisbeeyey halka hore ku cadfan tahay wakharaja bidikri ismi alficlu mansuubu halkaas ku cadfan yahay waljumlatu baa baxday jumlada alismiyatu ismiyada loo nisbeeyey fii naxwi jaaa zaydun washamsu aalicatun iyo wixii lamida xaalad ay ku sugnaatay jaaa zaydun zayd baa yimiday walxaal buu yimiday ashamsu qoraxdu aalicatun ay soo baxayso ninkii zayd ahaa baa yimiday iyadoo qoraxdina ay tahay soo baxaysa fainahu shaniye wain kaana almacnaa macnuhu haba ahaada calaa qawlika qowlkaaga jaaa zaydun maa uluuci shamsi sida haba ahaade oo tusaale ahaan jaaa zaydun washamsu aalicatu markaa tidhahdid haba lamid mid ahaado jaaa maa maca uluuci shamsi lakin laakin ana dalika qowlkaagaasi laysa bismin ismi maaha walaakinahu jumlatu waa jumlo haba tidhahdid xitaa eeg jaaa zaydun maca uluuci shamsi sidaa haba noqote laakin waa jumlo de mina jumlan maxaynaynu doonaynay de ismi baan doonaynay ismiaan doonin marka wawdii ism waxaan ka dambaya imika waa maxay de waa jumla ismiyaaba ka dambaysa soo ma ismi gaaraan doonin oo mufradad jumlaana ka dambaysa misle fanayntaana labadaasa labada ixtiraaj baa ku baxaya isminimada oo waxaa ku baxay ficilka mansuubka waxaa kaloo ku baxday jumlada xaaliyada nisle fanima labadaasiba mafcuul macnimo lagu nasbin maayo wakharaja waxaa ku baxay buri sheekhu bidikri fadlati fadlada la sheegideedana maa shay baa baxay maaga oo sabata oo ku sugnaaday bacdal waa wawda dabadi waxa wawda dabadi abaa baxay fii naxwi ishtaraka zaydun wacamrun ishtaraka waxa wadaagay zaydun zayd iyo wacamrun camar zayd iyo camar baa shurkad noqday ninka zayd la ydhahdo ninka camar la ydhahdo ayaa shurkad noqday oo wax wadaagay ishtaraka waxa wadaagay zaydun zayd iyo wacamrun camar fainahu ay maa bacda alwaawidhe waxa wowga ka dambeeya cumdatun waaba cumda hadda war msln hadda waxa wowga ka dambeeya waa camrigi waaba ishtaraka ya ishtaraka axmediga ka waran axmed baa wadaagay maxaad wadaagday ya ma ma noqonaya soo ma ishtaraka zaydun ma noqonaya de markaa saa darteed ficilkan ishtaraki laba qof uga dhexeeya de laba qof uga dhex dhici kara marka cumduu noqday ba imika mana cumdayn way wada sameeyey weyde ishtaraka waxa wadaagay zaydun zayd baa wadaagay a ishtaraka waxa wadaagay zaydun zayd iyo wa camrun camar fainahu waxa wowa ka dambeeya cumdatun waaba cumdo liana alficla ficilku laa ystani kama maarmayo canhu ay maa bacd waawi waxa wowga ka dambeeya ficilkii baan ka maarmayn laa yuqaalu la odhan maayo ishtaraka zaydun zayd baa wadaagay lanna ishtiraaka ishtiraagu wadaagu laa yataata kama suuro galo oo kama yimaado ilaa bayna anayni laba dhexdood mooyaane waxa ishtiraaga la dhaa laba dhexdood buu dhahaa mid keliya de waxma wadaagiba warkuma caddo saa darteed wixii woga ka dambeeyey cunduu noqda fadlana doonana inagu wabidikri waawi wowda sheegisteedana waxa ku baxay ma shay baa baxay maagaasoo bacda maca maca ka dambeeya macaaba meesha ku cad iminka macaaba meesha taala waxa maca ka dambeeyana wuu ku baxaya waayo wow baan doonayna bimacnaa maciya iminkana meeshii macaa taalaba waxaa maca ka dambeeyana wuu ku baxaya la odhan mayo mafcuul macahu warkuma caddo wabidikri waawi wowda la sheegideedana waxa ku baxay ma shay bacd maca maca dabadeed ahaaday fii naxwi qawlika jaanii waxaa ii yimiday zaydun zayd baa ii yimiday jirkiisa ah, dee macaaba meesha iska taala imika sooma marka camarkaa ma odhan karno ma odhan karno mahay waa mafcuul ma ma odhan karno de wow baan doonayna sheekho bacda waawin baa shardigu ahaa iyo wamaabaa baxay maago bacd baid bacda ka dambeeya i nawi i nawi qawlika odhaadaadiy wii lamid aad ku qawshid bictuka daara biahaatiha bictukan iyo waxaan kaa gadon kaa iibiyey adaara daartii baan kaa iibiyey biahaatiha maa ahaatiha alaabteediina waan kaa iibiyey agabkii dhex yaallay maca alaabti ayaan kaa iibiyey warku ma caddo bictu ka daara daarti baan ka iibiye biasaasiha maca asaasiha agabkeyga iyo alaabteeda la jirkeyga markaa bimacnaa ba waxaa ka dambeeya badaas ka bimacnaa macayihiina iyadana soo gudageli maayo meesha wuu baa la doonaya war kuma caddo wa bidikri ilaadati tansiisi cala lmaciyati macyanimada kucadida ulajeedada loola jeeda sheegideedana waxaa ku baxay naxu jaa zaydu zaydaa yimiday wa camrun camarna waa yimiday idaa uriida marka looga jeedo mujarad lcadfi isku cadafo jaa zaydun wa camrun cadaf keliyaad ujeedaa ya markaa maxaa ku baxay mujarad cadaf keliyaad ujeedaa de iska rafcin maysid sheekho ya inaan macanimo ku caddaala doonaya iminkana maxaynu uga jeednaa un mujarad alcadfi bes inaan isku cadafno oo ismiga damba ismiga horaan ku cadafno marka kuma caddawoodi soo maha eh, ala tansiis kuma caddo soo maha waxaasna u baxaya marka waxaa shardiga marka atansiis cala almaciya inaan macanimo ku cadda wa qawli odhahdaydaan idhi bu yihi sheekhu masbuuqatun aan idhi ila ilaa aakhirihi waa naxtiya bayaanun caddayn weeyi lishardin mafcuuli macahu mafcuul macahuga shardigiisaa la caddaynaya ya mafcuul maahu shardiga uu leeyahay ayaa la caddaynaya haye wa huwa shardigaasina annahu shan iyo laabudda waxaa lagama maarmaana an yakuna inuu hada mafcuulu macahu masbuuqan mid lagala horumaray bificlin ficil mid laga horeysiiye inuu yahay baa shardiga aw bima ama shay mid laga horeysiiye inuu yahay baa shardiga fiihi ay kainu fiihi maaga dhexdiisa u ku sugnaaday macna alficli ficil macnihi iyo wa xuruufihi iyo wa xuruufuhu soo Ah, iyo wa xuruufihi ah, macna fili bima shay maagaasoo macna alficli ficil macniyuu ku sugan yahay iyo wa xuruufihi xuruuftiisa ay ku sugan tahay ficilka xuruuftiisu xuruufuhu iyo wa bimaa shay ha halkan horumuu ku cadfan yahay ow bimaa baanu la jeednaa maaga oo fii dhexdiisa macna alficli iyo wa xuruufihi ay ku jiraan ficil iyo xuruuftiisi ku jira ya macnaa ficilna wuu qabaa xuruuftii ficilkuna way ku jirtaa labadaasha inay ka horeeyaan ayaa la doonaya inuu yahay ismi ay ka horeyso ficil ka horeeyo ama ismi inuu yahay uu ka horeeyo wax qaba macna ficli wa xurufi warkuma caddo shardigaasa lagu cadaynay ku yiri wa qawli qawlkaygaan idhi masbuuqatun adhi ila khil aakhirihi bayaanun caddayn weeyi lishardi mafcuul macahu la caddaynayo wa huwa shardiga mafcuul macahu anahu shardiga laabudda waxa lagama maarmaana an yakuuna inuu yahay mafcuulku masbuuqan mid lagala hormaray bificlin ficil aw bima ama shay lagala hormaray maagoo fiihi ka inuu falawalu ka hore buu kuhi sheekhu ka qawlika waadhaa raadiyo wixii lamid aa tirahdid sirtu waan socday waniila webiga niil maciise ayaan socday dee ficil baa ka horeeya sheekhu iska cadyaab war iyo wa qawlihi tacaala ilahay qowlkiisa weeyi faajmicuu kulmiya amrakum amarkiina kulmiya ururiya wa shurakaa'akum wa maca shurakaaikum shurakadiina la jirkooga saxiix walala wathani ka labaadna ka qawlika waadhaa raadiyo wixii lamid aa tirahdid ana anigu saa'irun mid soconaya ayaan ahay waniila wa maca niil webiga niil maciise ayaan soconaya kaasna maxaa ka horeeya waxaa ka horeeya wax macna alficli waxuruufiya qaba oo da ismi faacil ah marka waa faajmicuu amrakum wa shurakaakum afculu macuwnimo ayaa lagu nasbinaya waayo sababtu waa maxay waa ka xagga hoose kaaga sheegayo eh, naqli uu ka soo naqlinayo eh, musanifku fii sharxi shuduur isagun ba iskale isagun ba iskale shuduurka maqaalo kasoo naqlinayo ayuu xagga hoose ku qoraya maqaaladaasi waxba akhrinteeda way nagu dheeraanaysa khulaasadeeda wuxuu noqonaya ajmaca iyo jamca kala jira haddee ficilku wuu ajmaco yahay mafcuul wuxuu u qaataa uun waxyaalaha ismulmacaaniga isla fani waxyaalaha macaanigaa unbuu u qaadan karaa mafcuul laakin waxyaalaha dawaada ah ee daatada leh mafcuul uma qaadan karo oo hadda halkan de kuma cadfi karno ma ohan karno washurakaaukum iskama ohan karno waa shurakaakum cadaf halkaasan kusi cadfina ma ohan kartid waan fahnima ee mafcuul macnimina ku nasbinaya waajib noqonaya sababto ah maxay ajmci waxay u gudubtaa un shay ismulmacnaa dee amarku waa ismulmacni amar mana ismulmacnayn ma daatu leeyahy amarku laakiin shurakadu dee daatay leedahay qoryi iyo sanamyi iyo hasayan sooma ya shurakaaku daatay lahayn markaa ficilka ajmaca la dhahdaa muxuu u gudbaa baan idin idhi oo mafcuul ahaan u qaadan karaa waxyaalaha macaanida laakiin waxyaalaha dawaada kuma tacaluqo mafcuul ahaan uma qaato ficilku hadduu jamaaco yahay ka warn adaba fajmacu baa la ri qraa haddaynu ah, fajmacu saasay noqonaysaa soo ma ya fajmacu bay noqonaysaa soo ma ya ya markaa wuxuu noqonayaa fajmacu buu noqonaya waan ujeeda fajmacu oo alifka wasli baad samaynaysa faajmicu baynu noqonayna soo ma fajmacu bay noqonaysaa alifkana waa tuuraysa wasli baad ka dhigaysa uu iska dhacaya markaa ficilki waa jamaca jamcina kolkaa wa shuraka kumwaa iskaga cadfi kartaa sababtu waa maxay jamc ficilka ihi ismulmacnona mafcuul wuu qaataa ismu daatna wuu qaataa qur-aankay labaduba ku sugan yihin fajamaca kaydahu uma ataa fajamaca waa soo kulmiye kaydahu uma ataa dee kaydku waa maxay waa ismulmacne isagoo ismu daad u qaatayna qur-aanka way ku jirtaa alladii jamaca maalan waadada wacadada dee maalku waa ismu daat wey maalku daatu leeyahy markaa saasay ku kala duwan labadaasina s waa iska faa'ido sharaxa hoos maynisoo khulaasayay halkaa idinku qorante waana sii raadlaaan doontaan insha allah walaa yajuus ma banaana annasbu nasba ma banaana fii naxwi qawlihim qowlkooga iyo wixii lamida ah ay yidhaahdeen kula rajulin nin kasta iyo wadaycatuhu sancadiisa iyo waxa uu yaqaanaa maqnuunaani waa laba xidhiirsan qulnaa saasaan leenahay buuri sheekhu khilaafanay mukhaalifiina xaalaan khilaafayno lisaymariyi sheekha saymari la dhamaan khilaafayna buuri oo isagu wuxuu leeyahay wadaycatahu baa la iska odhan karaa waayo dee kama horeeyo ficil kama horeeyo wax macna ficil qabaana ma ka horaya de saa darteed waa daycata waa dhan waa daycatu wey saasuu ku cadfinyaya warkuma ada waayo wax macna ficil xurufi kuma jiro ficlina kuma jira meesha liannaka adigu lam tadkur ficlan waa sheekh ficilba maad sheegin walaa maa shayna maadan sheegin fi dhexdiisa macna ficli ficil macni wuxuu ku sugan yahayna mabaad sheegin de maxaad ku nasbi markaa ma iska nasbino wakadalika saasoo kale laa yajuusu ma banaano haadaa kan in laka adiga ayuu kuu sugnaaday waabaka haadaa kan in laka adiga ayuu kusugnaaday waabaka ma abaka inaan saa tirahda ma banaano maa abik binasbi nasba inaad ku tirado waabaka tirada ma banaano waayo liana isma ishaarati ismi ishaaraha wain kaana walow in kaana haba ahaado fiihi ismi ishaaraha dhexdiisa macnalficli ficil macnihi haba ahaado wa huwa macnaficilku ushiir weeye laakinahu ismi ishaaruhu laakinahu ismi ishaaraha laysa fiihi dhexdiisa ma aha xuruuf wey xuruufulficli ficil xuruufti kuma jirto dee sheekh ya iminka haadaa xuruufta ficilku may ku jirta laakin macnalficli baa ku jira o ushuuriya soo ma maxaynaynu doonaynaa wax macnalficli wa xuruufii qaba saa darteed ma odhan kartid oo waxaan ka horeeya ayaa saasoo macnal ficil qaban ma odhan kartid dee xuruuftaan meesha ku jirin sheekh intaasoo dhan waa maxay waa ixtiraazaadka uu ka saarayo tacriifka ama daabidka mafcuulu macahu halkana wuxuu ka gudagelayaa ismigaasi bal xaaladuhu yeelanayo alismu bacda waawilbaciya bal xaaladahu leeyahay ayuu halkan sheekhu ka sheegaya wuxuu yidhi waqad yajibu inuu waajiba ayaa la arkaa annasbu nasbuhu inuu waajiba ayaa la arkaa in mafcuul macnimo lagu nasbiyaa waajibaba wadalika absaalaka qawlika waa odhahdadiyo wixii lamid a tirahdid laa tanhaniyahu ha reebin can ilqabiixi waxa xumaanta laydhaha ha reebin wa ityaanahu wa maca ityaanihi adigoo adigu la imanaya adigoo adigii samaynaya adigii ha reebin markaa taa maxaa waajiba uu sharxu inoogu iman doonaaye in mafcuul macnimo lagu nasbiyo wa minhu wujuubu nasbaha ayuu kamid ahaaday qumtu waan istaagay wa zaydan wamarartu waan soo maray bika adiga ayaan ku soo maray wazaydna waa maca zaydin cala asaxi qowlka asaxaa haddii aan qabano fiihima ay fi lmasalatayn labada masale ee dambe ee ah qumtu zaydan iyo marartu bika wazaydanta wayatarajax waa raajix noqoni huwa nasbihi fi naxwi qawlika oo dhahdaad iyo wax lamid ah aad ku qawjid kuna haw anta adigu wazaydan waa maca zaydin zaydla jirkiisa kal akhi walaaloo kale niyow adiga mukhaatab ku faraya mukhaatab yow aan la hadlaya ninka zayd walaaloo kale ahaw ya sida walaaloo kale u ahaw wayadcifu waa daciifaya huwa nasbihi fi naxwi qaama zaydun zayd baa istaagay wa camrun camarna waa istaagay saddex xaalo ka soo baxay marka sooma saddexda xaalaba isagaa sii sharxi doona mar uu waajib yahay in la nasbiyo mafcuul macnimo lagu nasbiyo iyo mar uu raajix yahay nasbu iyo mar uu daciif yahay nasbuhu mana saddeayn saddexdaba isagaa soo wada lilismi ismiga waxa usugnaaday ismiga alwaaqici dhacay bacdal waagu wowda dabadii dhacay wowda almasbuuqati lagala horumaray bificlin ficil lagala horumaray aw maa ama shay lagala horumaray maaga oo fii macnaahu ficilka macnihiisa ku sugan xaalaatun xaalaad muxuuni qoray salaad xaalaat muri soo ma sax lilismi ismiga waxa usugnaaday ismiga alwaaqici dhacay bacdal waagu wowda dabadii dhacay wowda almasbuqati lagala hormaray bificlin ficil lagala hormaray ow ma ama shay lagala hormaray maaga oo fi macnaahu ficilka macnihiisa ku sugan halaatu xaalaatin saddex xaaladood ismigaas wuxuu yeelanayaa saddex xaaladood buu yeelanaya waa ismiga lagala hormaray ficil ama lagala hormaray ficil iyo eh, ficil macnihii iyo xuruuftii wax qaba ixdaaha alaaada midood an yajibu an yajibu isleya an yajiba waa inuu waajibo nasbuhu ismiga nasbiis waa inu waajib noqdo waa wujubu nasbihi lemase baa la dhalay waa khabarkiibe cala almafcuuliyati mafcuulnimo in lagu nasbiyo ixdaahaa midood an yajiba waa inuu waajibo nasbuhu nasbihiisu waa inuu waajibo cala almafcuuliyati mafcuulnimo lagu nasbiyo in mafcuulnimo lagu nasbiyo ayaa waajiba waa ta koobaad wadalika wujubu nasbuhu haabitun waa mid sugan idaa waktigii ayaa uu sugan yahay kaana cadfu cadafku uu yahay mumtanican mid reebtoomay limaanicin maanica ah oo macnawiyin macnaha loo nisbeeyey aw limaanicin ama maanic dartiiba u reebtoonaaday maanicaasoo sinaaciyin sinaac ahaan loo nisbeeyey marka uu mamnuuc marka uu waajib noqonayo nasbuhu waa liwujuudi maanicin macnawiyin aw maanicin sinaaciyin ama maanic macnawiya meeshii jira oo macno ahaan buna sax u ahayn ama maanic sinaaciyaa jiro oo luq ahaan buu shaygan sidan aan u ahayn baic luq ku asaxayn ba sidan tirahdi war kuma caddo labadaa maanic meeshii haddii ay ku qumaan waxaa waajib noqonaya mafcuul macnimo in lagu nasbiyo tusaalayaashaad ku fahmaysaa sheekh oweeg sinaacigana waynaad fahamtido waa alcilmu alxaasilu min atamriini cala alcamal waa cilmiga kasoo xasila layliska iyo shaqada kolka lagu shaqeeyo shayga waxaa kasoo xasila markaad fanigii baratid baratid waxa kuusoo xasil u noqonaya sooma sinaaci waa fal awalu ka hore ka hore waa wa kaana maanican ma kaana maanican limaanicin macnawiyin soo ma ka qawlika waa odhahdaadiyo wixii lamid aad ah tidhaahdid laa tanhaniyahow ha reebin can ilqabiixi waxa xun ha reebin wa ityaanahu wa maca ityaanihi adigoo adigii la imanaya adiga oo adigii la imanaya waaya haye wadalika imtinaacu wadalika imtinaacu haabitin waa mid sugan lianna almacnaa macnaha cala alcadfi ma saasuu ku qorya lianna almacnaa macnuhu cala alcadfi cadaf dushii xaalada uu ku sugnaaday laa tanha ha reebin weeyi can ilqabiixi waxa xun ha reebin wa can ityaanihii la imaantigiisana ha reebin laa tanha ha reebin can ilqabiixi waxa xun ha reebin wa can ityaanihi la imaanshihiisa lala imanayana ha reebi ka war hadee lasku adfa saasuu noqonaya laa tanha ha reebin can ilqabiixi waxa xun ha reebin wa can ityaanihi imaanshaha lala imanayana ha reebin mayna iyadi sii munkaraynba yo hadda lala imanaya xitaa ad aragtid adu waxba ha reebinba wa haadaakani tanaaqudun tanaaqudkaa waxa ka fiican in muqaanid la idhaahdo wa haadaakani tanaaqudun ay muqaanidun mid burinayo weeyi lilmacna almuraadi lilmutakalimi mutakalimku macnihii uu ujeeday ee uu u socday munaaqid buu ku yahay haddaynu saa u socono wa haadaa qawlkaagani cadafkaa markaad ku socotid tanaaqudun ay munaaqidun mid burinayo weeyi limacna almuraadi macnihii loo jeeday lilmutakalimi macnihii mutakalimku uu u socday waa burinaya in la reebo maca ityaanika iyaahu adigoo adigu la imanaya xaaladdaa iska daabu kulaa adigoo adigiiba samaynaya de maxaad reebi taasaa laguu diidayo isaga ujeedadiisu saasay ahayd oo shaacirku saasuu ujeeday ee muraadku may ahayn annahya reebid layska reebayo caninahyi reebid canilityaani layska reebayo la imaanshaha bilqabiixi waxa xunna la imanayo oo cadabka sidaa eega uu ka yahaya canilqabiixi waxa xunna reebin wa ityaanihi ya la imaanshaha lala imanayana ha reebin saa uguma ujeedin isagu ee macnuhu ujeeda waxay ahayd war waxa xun iyo waa diidin adigo laaqanaya ee may ahayn oo macnuhu ujeeda may ahayn wax xumaanoo la samaynayo ha reebin saa may ahayn warkaan fahanayso ma saa ku qumay maadaama maanic macnawi meeshii u yimido macnihii dee mutakalimku ujeeda meesha aanu sax noqonahayn haddee laysku cadfo waxaa waajib noqonaya in mafcuul macnimo lagu nasbiyo war kuma caddo wathani ka labaad ka qawlika waa odhaahdaad iyo wixii lamid a ah tidhaahdid qumtu waan istaagay wa zaydan wa maca zaydin zayda jirkiisaan istaagay wa marartu waan soo maray bika adiga ayaan soo maray wa zaydan wa maca zaydin wa zaydan inaad tirahda waa waajib labada goorba muxuu ku waajibaya maanic sanaaciya meeshan jira maanic sinaaciya meeshan jira maanica sinaaciga intaynaan sharaxinba wa zaydan halkaad ku cadfasa horta haddaad ku cadaf istiraadi dee damiirkan qumtu ku jira damiirka qumtu ku jira damiiru rafca mutasil ana in wax lagu cadfaay ma banaano ilaa damiir munfasila in la keeno mooyaane dee damiir munfasil muu yaala meesha ya ma yaalo sidaa darteed maanic sinaaciya meesha ku quma naxwaan bayna u uma banaano ka ee uu ina yidhi marartu bika wazaydan halkaynu ku cadfi bikaynu ku cadfide wazaydin bay noqon soo ma bikaynu ku cadfina de soo ma kaasina oo damiir makfuuda in wax lagu cadfay banaanaan mayso ilaa biicaadati lkhaafidi khaafidkii kaa hore khafdiye in la soo celiye mooyan iminkana mu soo celiyey may markaa maanic sinaaci muna ku qumin saa darteed waxa waajiba ah, labada suurana calal asaxi waa ka kuili layne mafcuul macnima in lagu nasbiyo kasoo intaas soo wada adaba ha fahmi waaye ama awlu ka hore tusaalaha hore waa qumtu zaydane falinahu ay famtinaacu cadfihi dhe cadafkiisa mamnuucoobidiisu xaasilun sheekh waa mid xasilay liannahu shaniya laa yajuusu ma banaana alcadfu cadaf ma banaana cala damiiri damiir lagu cadfo damiirka almarfuuci wain cadafta bidamiiri mutasil eh, wain calaa damiiri rafcin mutasil cadafta fafsil bidamiiri munfasil o fasilin ma buu odhan doona alyu waka halkaasaan ku gaari doona marka hadde intaa waynu soo qadinay ba hore nu soo qaadana sooma haye laa yajuus ma banaana alcadfu cadaf ma banaana cala damiiri damiir wax lagu cadfo damiirka almarfuuci la rafciyo damiirka almutasili ee itisaalay ilaa bacda tawkiidi adkaynta dabadeed mooyaane bidamiiri damiir lagu adkaeyo damiirkaas munfasilin munfasila damiir munfasila in lagu adkido oo lagu adkeeyo mooyaane isaga laskaga cadfi maayo uun ka qawlihi tacaala sida hadalka ilaahay uu yidhi laqad kuntum waxaad antum idinku waxaad ahaateen wa aabaa'ukum iyo aabayaashiin fii dalaalin baadi baadidaasoo mubiin cad baadi cad iminka wa aabaakum waa laskaga cadfayade sababtu waa maxay dee damiir baa la helay damiir munfasil maan la helin sidaa darteed kuntum ismigeeda hore ayaa laskaga cadfayaa waay taasi waa suuradii koobaad wa ama taani ka labaad waa marartu bizaydin marartu bika zaydanta weeyaane falinahu ay famtinaacu cadfiya xaasilun iska dhe cadafkiisa mamnuucideed waa mid xaasila liannahu shaniya laa yus ma banaana alcadfu cadf ma banaano cala damiiri damiir wax lagu cadfo damiirka almaqfuudiya la khafdiyey ilaa biicaadati khaafidi khaafidki in la soo celiyo mooyaane khaafidki isaga khafdiya inaad keentid mooyaane he ya isaga ma banaano ka qawlihi tacaala laakiin inama lagu ku khilaafi doona jamaahiirta madhabka jamahirta saas baabka naxwa mar kale joogo isagu waa mujtahid mutlaq qaطe ya alkiisa lagu tegi doona anuu hawlaha rag baa saa yidhi ba odhan doona lakin anusaa melihi waayahay ka qawlihi tacaala wa calayha ancaamta iyo nimcoolida dee geelaa loo jeeday wa cala lfulki iyo doonta ayaa tuxmaruuna laydinku xambaaraya oo laydinku qaadaya maxamsiyadka maad garanaysaa wa cala lfulki waxay ku adfantahay calayha damiirka waxaana loo soo celiyay khaafidkiio wa calalfulki waa ka ilaah yidhi de markaa imika way banaanta saa laskuga adfantay saa darteed maanic macnawiyaa ku qumay labadan maadaama maanic macnawi ku qumay maxaa waajib noqday annasbu cala lmafcuul in mafcuul macnimo lagu nasbiyo ayaa waajib noqotay wa min anaxwiyiina waa kan kule cid cishaaraya meelaha min nahwiyiin nahwiyiinta ayuu kamid ahaaday manduul buu yidhi lam yashtarid aan shardin fi maslatayni labada maslo shayan waxbaba aanu shardin iyagu ya facalaa qawlihi manka qawlkiisa haddii aan qabana yajuusulcadfu cadafaa banaan walihaada khilaafkaa darteed bu yidhi sheekhu ayaan qultu u idhi cala lasaxi fiihima qawlka asaxa saa darteed baan u yidhi aniguba ya isaga laftiisa ula socdaa mogta sharxba buu kuleyahay sheekhu ibnu hishaam alifyaadi kii labaadna waa kan wathaniya suurada labaad masalada labaad xaalada labaad ila xaalaat min soma an yatarajax mafcuul maahu mafcuul maahu waa inuu ka raajix noqdo cala cadfi cadafki maxaa raajix noqonaya mafcuul maa in mafcuul macnimo lagu nasbiyo ayaa raajix noqonaysa iminka waajib maaha wadalika tarajux mafcuulkaasi naxu qawlika waa odhahdaadiy way namidaa tirahdee kun ahaw anta adigu wa zaydin wamaca zaydin kalahi walaalo kale ahaw oo nin ninka zayd la dhado walaalo kale u hawde ya waa raajix iminka wadalika ay tarajux mafcuulkaasi haabitun waa mid sugan lanaka adigu low cadafta haddaad cadafto zaydan zayd haddii aad cadafto cala damiiri damiir haddii aad ku cadafto damiirkaasoo kainuu fii kun kun dhexdeeda ahaaday lazima waxaa dhalani an yakuuna inuu ahaado zaydun zayd ma'muuran mid la amrayo isaga oo amarka la siinayo kun ahow zaydna ma'muur buu noqonaya marka wa anta adiguna niyow laa turiidu ma doonaysid oo uma jeedid an taamurahu zayd inaad amarto wa inamaa turiidu waxa uuna doonaysaa an taamura inaad amartid mukhaadabaka kaad la hadlaysid bian yakuuna inuu ahaado macahu zayd maciisa kal akhi walaalo kale inuu ahaado zayd ciise inuu walaalo kala ahaadaad doonaysaa qofka mukhaadabkeed la hadlaysaa laakin zayd ma'muur maaha isagu war kuma caddo laakin haddaynu ku cadafno maxaa ka dhalan inuu zayd ma'muur noqdo zayd inuu ma'muur yahayna uma soconaba maxaynu u soconaa qofkan aad la hadlaysid baad u socotaa inuu ahdo zayd oo kale walaalo inuu ahaado war kuma caddo saa darteed waa iska raajixu nasbi waa raajix maxaa la banaanaan kara raajix markaynu maxaa iska banaan cadafkana u banaaya oo halkaad ku cadfi waaye ishkaal baa kugu soo arooriya taabe ya anta adigu waaba sax damiir fasli uba yaallaa uskun anta wa zawjuka ayta qur-aanka horta ka hor rasantahay ya uskun anta wa zawjuka ya halkay kaga adsantahay ah. ya antada waa tawkiid ma waas antada waa tawkiid halkay ku adsantahay marka iskaalba kugu soo aroori kara ishkaalka kugu soo arooriya wuxuu yahay ficilka amar marka qof lab lagula hadlayo mufrad muddo kale oo muqaadaba ma ismi daahir uqaata ma ismi daahir uqaata de damiir weyan ma oo qumka kale waa anta un de ayaddaba waa iskun anta de halkaad ku cadfasa marka ila ismi daahir inuu faacil ka dhinto kale u noqonaya ku camal fale may waa saxde waan kula fahmay waan kula fahmay ina halkaas ku cadfaysi waan kula fahmay laakiin mayna ka dhalanayn maadaama kaa uu ku cadfan yahay inaad tiri wuxuu ku camal falay ismi daahira صaxiix yuktafaru fi taabici maa laa yuktafaru fi lmatbuuc ah, saxiix waad haysaa maasha allah barak allah fik yuktafaru fi taabici maa laa yuktafaru fi lmatbuuc taabic isaga waxaa loo dhaafaa matbuuca ah waxaan loo loo isaga waa taabic marka ka horna wa baxay waa matbuuci la raacay marka ka hor isaga loo iktifaari maayo saa darteed qaacidadaasa ku dabaqanaysa yuktafaru fi taabici maa laa yuktafaru fi lmatbuuc baaraka allahu fik ka soco qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi qaala shaaciru fakunuu antum wabaniya bikum makaana lkulliyatayn min aطixaali baxrulafir sooma fakunuu waxaad ahaataan bu yidhi antum idinka wa bani abikum wa maca bani abikum ya aabihiin wiilalkiisa la jirkooga waxaad ahaataan makaana lkulliyatayni labada keliyood booskoogoo kale ahaada min atixaali beeryarta uga boosa ya halkay kaga yaalaan saasoo kale u ahaada bimacnaa rag isku lifaaqan oo wax isku tara oo waxa weeyaan isku tiirsan ahaada buu leeyahy fakunuu waxaad ahaataan antum idinka iyo wa bani abikum wamaca bani abikum wiilalka aabiyen dhalay macooda waxaad ahaataan makaanilkulyatayni labada keliyood booskooda oo kale ahaada min atixaali beeryartana uga boosa raaixatulficil ba ku jira makaankaasa ila darfu makaane halkaasaa iskaga tacalujina marka raaixatulficil wix la de ah, laabuda liljari min atacalluqi ya laa budda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw murtaci soo ma maraixatficil baa ku jirta marka maxalusheedku waa baniida weeyaano wowda ayaa waawnaciya wa bani wa maca bani muu odhanta wa banuu muu odhanta wa banuu muu odhanta ila banidan waa mulxaqaati jamcu mudakar asaalim waqad istufida waxaa laga faa'idaystay bu yuri min tamhiili tusaalaynteeda aan ku tusaaleeyey bikun anta wa zaydan kal akhi anna maa shayga bacda mafcuuli macahu mafcuul macahuga waxa ka dambeeya eeg ufiirso ana maa bacda mafcuuli macahu mafcuul macahuga waxa ka dambeeya yakunu wuxuu ahaanayaa calaa xasabi ma shay qadarkii rabata wasaqarra sugnaaday qablahu mafcuul macahuga kahor faqad oo keliya mafcuul macahuga waxa ka dambeeya waxa loo eegaya mafcuul macahuga waxa ka horeyunbaa loo eegaya laa calaa xasbihima labadooda qadarkooga maaha labadooda qadarkooga maaha isaga iyo waxa ka horeeyo lasku lifaaqay maaha hadday noqoto isaga iyo waxa ka horeeyo lasku lifaaqay dee musanuu noqoni sooma oo taa kal akhi dee kal akhaweyni buu noqoni kal akhaweyni baa la odhan laha lakin maxaa la eegay waxa ka horeeyun baa loo eego kun anta mukhaatab keliyo lala hadlayay kolkaa kal akhi saa baa loo yidhi lakin haddaa lasku lifaaqo isaga iyo waxa ka horeeyo laisku lifaaqi laha muxuu noqonayaa dee musanuu noqon mana musana noqdeen saa darteed wuxuu noqonaya waxa ka horeey umbaa loo eegaya taasna waa faa'ido wuxuu yidhi ana maa bacda almafcuuli macahu mafcuuli macago waxa ka dambeeya yakuunu wuxuu ahaanayaa calaa xasabi maa shay qadarkii qablahu isaga ka hor ku sugan faqad oo keliya waxa isaga ka hor ku sugan unbaa loo eegaya wuxuu yahay laa calaa xasbihimaa labadoodoo laisku lifaaqay ma aha wailaa ay wain lam yakun calaa xasabi maa qabla waxa ka horeeya qadarkiisa un haddii aanu ahayn laqulta waxaad ohan lahayde kal akhaweyni baad ohan lahayde haadaas madkuurka aan kuu sheegay ee in ka horeeya un loo eegayay huwa saxiixu sida saxiixa weey wa mimanduul ayuu kamid ahaaday nasacadeeye caleyhi xukunka ibnu kaysaan ayaa kamid a ah. wasamaacu samaacayo walqiyaasu qiyaaskuna yaqtadiyaanihi macnahaasay keenayaan wa can ilakhfashi akhfashna waxaa laga soo naqliyey ijaazatu mutaabaqatin aynas mutaabaqayeen inay banaan tahay qiyaasan liajli qiyaasin cala cadfi cadafka qiyaas qiyaas qaadasho cala cadfi cadafka uu qiyaas qaadanayo walaysa maaha ay huwa qowl akhfash bilqawiy mid xoog badan la qaadan kara maa buu leeyay qowlka hore ayaa raajixa oo ah waxa hore un loo eegayo saa darteed mufrad buu ku soconta wathalitatu tan saddexaad xaalada saddexaad labaynu marnay wujuubu nasbi iyo rujuuxu nasbi tanna waa maxay waa tarajux lcadfigii wey waayah oo mafcuul macwig u daciifatay wthaliata saddexaad an yatarajx cadfu cadafka waa inuu raajix noqdo oo wayadcufa waa inuu daciifo almafcuulu macu mafcuulu macugu wadalika tarajux cadfigaasi thaabitun mid sugan weeye idaa waqtigii ayuu sugan yahay amkana uu suuragal noqdo alcadfu cadaf ayaa suuragal noqday bigayri dacfin dacfi la-aan dacfigaasoo filafdi xagga lafdiga ku sugan walaa dacfin iyo dacfi la-aan dacfigaasoo filmacnaa xagga macnaha ku sugan dacfi lafdigina ma imanayo oo maanic macno ahaan udiidayaana ma jiro maanic lafdi ahaan udiidayo sanaacina ma jiro de labadii midna markuuna jirin de maxaa raajix iska noqonaya cadafkaa iska raajix noqonaya de nasbina daciif bu noqon wadalika tusaale naxu qaama zaydun zayd baa istaagay wa camrun camrina waa istaagay maanic sinaacina kuma jiro maanic macnawiina kuma jiro sheekhow liana alcadfa cadafku huwa alaslu isaga ayaa aslaba de walaa mudacifa lahu wax daciifiyaana ma jiro hadda wax daciifiya ma jira ya maanic macnawiina kuma jiro meeshan maanic sinaacina ma jiro fayatarajaxu saa uu raajix noqday ay huwa cadafka saas ku raajix noqday baabulxaali wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk